أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأنصار ستيريو أن إلكترونيك الشوب وكي يالا مقدشة وصوماليا سوق بكارها قارهنا سوق عبد الله شدي ma rabtaa inaad diintaada macaan barato ma rabtaa inaad iska dhisto luuqda carabiga ama luuqadda carabiga ma rabtaa inaad caqiidadaada sugto amaba aad xaqiijiso inay noqoto tii uu ilaahay u soo dhiibay nebigeenna moxamed ee sharafta mudan calayhi salaatu wasalaam ma rabtaa inaad awlaaddaada xaaskaaga iyo ehelkaagaba ku tarbiyayso diinta islaamka oo saafi ah kana saafiya shirki iyo acmaasha liidata oo dhan kala soo xidhiidh alansaar stirio haddii aad u baahato barnaamijyada noocaasi ah al ansaar studiyow oo ku yaala suuqa bakaaraha gaar ahaana suuqa cabdilla shideeye masaajidka ashuhadaa dabaqiisa hoose jaranjarta meesha laga koro masaajidka taleefon nambarka aad alansaar studio kala soo xidhiiri kartaana waxa weeyaan lixdan iyo shan soddon iyo saddex labaatan iyo sideed konton konton iyo laba soddon iimailka alansaar haddii aad u baahato waa alansaar steriyow at hotmail com sidaas iyo xidhiir wanaagsan wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatuh alxamdu lilah wsalaatu ullaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wcalaa aalihi waasxaabihi waatbaacih waman waalaah ama bacd alxamdu lilah wasalaatu ullaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wacalaa aalihi wa asxaabihi wa atbaacih waman waalaah amaa bacd waxaynu ku jirnay kitaabka qeybtiisii afraad fasalkii sideeyaad baynu maraynay fasalkaa sideeyaad wuxuu ku waxaaynu joognay qodobka afar iyo tobnaad marka sunnihii salaada laga hadlaayey adikru eebba xusid iyo waducaawi eebba tuugid bacda salaam haddii la salaamo naqsada ka gadaal eebba la ammaano oo la xuso iyo duca eebba la tuugo labada ayaa haddii la salaamo naqsada ka gadaal la sumeeyey adiladayna tusaana lil axaadiis xadiisyaalbaa u daliila axaadiista alaatiyati ee iman doonta ayaa waxay u daliil tahay haddii salaada laga baxo adkaartii la oran lahaa eebba lagu ammaani lahaa alla tuugmadii la qadimi lahaa eebba loo qadimi lahaa waktigaa qiimiga badan ee mustajaabka ah ee ibaadaa qiimiga badan la gutay ee salaada ka gadaal sidii eeba loo ammaani lahaa xadiidka koodaad can thawbaana saxaabigii jaliilahaya thawbaana xaggii baa laga weriyey radia allaahu raba weynaa raalli noqdo canhu thawbaan xaggiisa qaala thawbaan wuxuu yihi kaana rasuuluullah raba weyne rasuulkiisii wuxuu ahaa sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkiisa wasalama nabadgelyo allaha ku badiye idan sarafa haddii nabiga uu gadoomo min salaatihi salaadiisa hadduu ka gadoomo uu salaama nasado salaama naqsi ka gadaal istakfara salaasan saddex goor gud dambi dhaaf reba ka dalbi jiray waa mubaasharatan assalaamu calaykum waxaa ku xigta astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah istikfaartaasoo saddex darajaa darajada ugu horeysa waa darajada tan waxaa darajadkan astaqfirullah astaqfirullah saanu nabiga dhihi jiray nabad wood waxaa ka qiimo badan astaqfir allaha alcadiim aladii laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuumu waatuubu ileyh waxaa kasii qiimo badan taasna waxaa kasii qiimi badan ee istikfaar u dambaysa oo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ku magacaabay idul istikfaar abuubakar baa nabiga weydiisay yaa rasuul allah callimnii ducaaan adcu bihi fi salaat haddaan salaada gudaheeda ku jiro waxaan ku alla tuugo ibar sayidul istikfaar baa la baray allaahuma anta rabbi laa ilaha ilaa anta waana cabduka waana cabduka waana calaa wacdika masadactu abuu laka binicmatika calaya wa abuu bidambi fafirli inahu laa yakfiru dunuuba laani sayidlis afaar baa la yidhaha nooca u dambeeyo idan astakfir allaha inaad tiraahi nabad wey astakfir allaha alcadiim aladi laa ilaaha illaa huwa alxayu alqayuum waatuubu ilay kasii qiimo badan sayidlistakfaar inad akridi allahuma anta rabbii laa ilaaha ilaa anta waana cabduka waana alaa cahdika wacdika mastatactu abuu laka binamatika calay waabuu bidambi akfir lii fainahu laa yakfridu saddexdaa darajo kolka salaada markuu salaamo nasado istakfare ilaah buu dembi dhaafid ka tuugi jiray salaasan saddex goor waa ka bayna qofsay cibaaradu oran jiray astakfirullah astakfirullah astafirullah istifaarta salaada lagu kabayo waaw salaadii waxaa laga yaabaa sidii la rabay inaadaan u tukan xaqa kala dhulma khushuuci dhaawacmo kolka istifaarta waaawey ilaah salaada wixii dhaliya dhibaatiya dhaawaca ee aad geystay inaad dhaafto ayaan kaa baryey munaasabo weyn haddii markaa nabigu calayhi salaatu wasalaam oo eeba u yaboohay liyakfira laka allaahu maa taqadama min denbiga wamaa taahar hadduu sidaa u aada lahaa famaa baalunaa naxnu inagoo dembi yeelana inaynaan istikfaarta badsan waxbaada ku jira ma wabaa haddana istikfaartaa ka gadaan wuxuu oran jiray allaahuma anta asalaam wa asalaam tabaarakta yaa daljalaali waalikraam tana ku xidhin jir allaahuma ya allah eebba anta adiga maa asalaam dhaliil idaynkeed eebba ka nabadgalay ablaawe aan dhaliil lahayn sharaf iyo wanaag iyo qiimi u dhan yihiin adiga keligaaba ah ma jira waxaan adiga ahay oo dhaliilka nabadgalay oy sharafi u dhan tahay anta adiga eebba ayaa asalaam eebba xumo iyo dhaliil iyo waxaan ku qalmin eebba ka nabadgalay oy sharafi u dhan tahay adiga keliyataa waa minka xaggaagay ka timaada asalaamu nabadgelyana oo qofkii adiga eedda nabadgelisana waa nabadgelaya qof adaa nabadgelin ma nabadgelaya kolka in la nabadgalo oo dhayeeyi xuma laga nabadgalo dhibaatiya nufqaaniyo afa laga nabadgalana meel kale lagama helay adiga keliga baa laga helaa waa minka laa min hayrika axad kale warkiitu adiga eedda axadraga ayaa asalaam nabadgelyo ahaatay tabaaragta cidda waana eeb la aatay yaa daljalaal weyniga allahu saaxiibka ee wax ka weyn iyo wax lamida iyo wax ku dhow midna jirinay iyo welikaan darajay oo inta ku rumaysay ee ku raaxdaybaa adduun iyo aakhira labadaba ku darajaysa kolkasaad wax u darajaysana wax wax u darajayn karaa male yaa dambi dhaafi kara waman yakfiru dunuuba ila allah yaa janna iskale oon adiga ahayn tabaarakta waad ceeblaatay yaadaljalaal weyniga allahw saaxiibahow iyo walikraam darajeyn wax la darajeeyo saasuu nabiga dhigay waa bacda salaam mubaasharat assalaamu calaykum labadaasa qaybta intaa in la barto dusha laga qabto carabkanaba aan laga dhigin laba xadiidkii labaad an mucaadi bni jabalin mucaadi bni jabal baa laga wariyey saxaabi jaliila oo reer madiina ah oo ansaari ah oo dadkii nabigoo nool qur-aanka dusha ka qabtaya nabigana garaado gaaru u sheegay aclamu alxalaali waalxaraami ummadayda aclamu ummati ummadayda ninka ugu aqoon badan bilxalaali waalxaraam maxaadi bni jabal isagoo intuu xoogaa dhaqaalihii ku yaraaday dayntiina ku badatay nabiga wuu sheegay maxjuur baa laga dhigay markii la xujriyey kadib ee layihi dayn damba ma qaadan kartid dayntii baa kaa badatay ayaa hadda nabiga calayhi salaatu wasalaam uu u diray yaman mucalliman wa waxaakiman wajaabiyan isagoo diinta baraya reer yaman isagoo xaakima oo kala hagaya oo maamulaya isagoo jaabiya ay wixii sadaqi iyo maal waajiba ka ururinaya isagoo waaliyan dawli ah waa xaakim garsoora waa dawli gobernatoor ah waa mucalim sheekhoo diin baahinaye sadaqaadkiibuu aruurinayo markaa imtixaan yaab leh baa mucaad ibni jabal laga qaaday alayhi ribaa waraxma wuxuu nabiga ku yidhi idaa carada laka qada ummad baad maamulaysa markii ay gari kuu timaad falaadaa taxkum see u kala bixin doontaa dadka axkuma bikitaabillah qur-aankii buu lafdoma andibada ka yaqaan qur-aanka uu lafdan waa manan dibadda ka yaqaan subanaha noloshiisii afar xifdisay uu ninka ahaa axkuma bikitaabillah ilaah kitaabkiisa aan waxba lagu dhaafin aan dadka ku kala hagaayo fain lam tajid ilxukma fii kitaabillah haddii ku muuqan waayo say yeeli doontaa fabisunati rasuulillah sala allahu calayhi wasalama darti i timid guddoonkeydii haddaan kitaabka eebbe ka garan waayana sunada rasuulka fain lam tajid sida ninka loo eryi arag haddaad sunadiina ka weyda maxaad fari doontaa ajtahidu ra'yi walaa alu caqliba allaysiiyey arrintan lagii keenay iyo diintan isu bandhigaya meesha ugu soo dhow baan hawshii ku fulinaya kollayna gaboodfali maayo laba muslimoo ii timidna isku sii dayn maayo inaan kala haga maahaane ajtahidu ra'yi walaa alu nabiga aad buu u saddexdaas su-aalba hadduu ka soo baxay warkii waa dhammaaday xadiid buu noqday nabigii baa sugay xabadkuu ka taabtay alxamdu lilaahi aladii wafaqa rasuula rasuuliillah calaa maa yurdi allaha wa rasuulahu wey waxaa mahad leh ilaaha waafajiyey rasuulka eebe muxameda rasuulkii uu diray oo mucaada calaa maa yurdi illah in kitaabka eebe wax lagu xukumo haddana sunada rasuulka marka waxaad garatay garta naqideediiyo maamulka kitaabku ka bilowda meel kale kama bilowno waana wixii kitaabka loo soo dejiyey wafi kitaabi alcasiiz suuratu nisa waxaad ka akrisay ina anzalnaa ilayka alkitaaba bilxaqi litaxkuma bayna annaasi bima araaka allah litaxkuma bayna annaasi bima araaka allah intaanaaba qur-aanka lagugu soo dejiyey inaad qur-aanka wixii eebba kaa baray aada ummadda ku kala hagtid haddaan la yeelin maxaa imanaysa gaallima imanaysa liqowlihi tacaala baa u daliila waman lam yaxkum bimaa anzala allah faulaa'ika hum lkaafiruun alfaasiquun aldaalimuun falaa warabbika laa yu'minuun xataa yuxakimuuka fimaa shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xaraja mimaa qadayta wayusallimuu tasliima maxaad ninkaa markaa la dirayey insaan loo imtixaanin awjihi iyo tala yaabla leh inaka taatii qowma ahla kitaabin faawala maa tadcuuhum ilayhi sida dacwada loo ratibay dhegeyso haddaad daaci tahay dadna diin baraysid xagee wax ka bilaabaysa xadiis macaad waa inaad taqaan faawala maa tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaaha illa allah dadka hadday gaalo yihiin ad u tagtay tawxiid aad uga bilaabay muslim hadday yihiin khaldanna difadkaad u saxay dadkana shahaado waa haysan diinna waa haysan laakiin jahli iyo dalaal baa ku jira akhdaada u socda akhdaada tasxiixu lakhdaa waxa gafafee jira ee tawxiidka ku jira ee qalaada ku jira ee soomka ku jira ee zakada ku jira waxaasaad u hagaajinaysaa tasxiixu lakhdaa dad muslimiina laakiin jahli iyo dalaal iyo taqliid iyo ibliis baabi'iyey ka khayr jecel aqoon la-aanna uyaamisay habagsanaya waxaan waxba ahayn samaynaya tasxiixul akhdaa kuwa gafafkaa loo saaco amaa gaalada fa awala maa tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaaha ila allah waani rasuulullah kolkay taa kaa yeelaanna waxaa loogu xijinaya zakadii soomkii wahaakada kolka macaad waa ninkaa yaab kale kolka macaad baad maanta arki doontaa waxaa nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam kuma daydo qiyaamo markay iman doonto mu oo waxaa iman doona usoo horeeyo tuurya dheer wadda ka soo horeeyo caalim caamilow ah. hadduu ninku caalim aqoonyahana yahay haddana caamil cilmigiisii ku camalfalan yahay ummadda hadee korkeedii wey inuu dadka u horeeyo waa wax muxaqaqa kolka mucaadara aan mucaadin ibni jabalin radia allaahu canhu waxaa laga wariyey ana nabiya sugbanaha sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga kor wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo idan sarafa haddii nabigu gadoomo ana nabiya sala allahu alayhi wasalama akhada nabigii baa wuxuu qabtay biyadihi ducaad baa nabiga gacanta qabtay cinaayada ah iyo qasadka gacanta waxaad qabata dadka qofkaad ugu jeceshay qof kale iska ag waxaad dhashay iyo qofaad kuugu dhowi qofaad jeceshaa taa laguma kaaftoomee gacantaa dhar la siina akhada wuxuu nabiga qabtay biyadihi mucaad gacantiisa yowman koray maalintahay yaa nabiga gacanta mucaad qabtay kolkaa mucaad haddii nabigiiba uu gacantaada taa yeelaa ogga iyo baaska ayuu keenay isagana uma ka gadaan ayuu qaala nabiga yiri hadduu gacanta qabtay ka gadaan yaa mucaadu inii la uxibuka maxaa lagu qiimeyn karaa cibaarada rubanihii baa mucaad ku leh gacantuu hayaa yaa mucaadu nabigaa u yeedhayo waana la taagan yahay waryaha male hadaladeena qalabsan eena ahay yaa mucaadu inii laa uxibuka jumla mu kelimatu ina warka la adkaynayo ee cayaarta loo diidan yahaa la yidhaahdaa khabarkii baa laam la geliyey laa uxibuka waa war laba goor la adkeeyey war saddexaadna waaba waxyi samada ka yimido rasuulkii inahu laa yandiqu canilawa yaa mucaadu inii aniga la uxibuka muqadimo yaablow suna waxaa qofka haddaad jeceshahay inaad u jirto inaad jecesho daliilkeediina waa aa ku jeclahay kaa la jeclaaday muxuu oranayaa axabaka allah aladii axbabtani liajlih maxabaduna markay qiimi leedahay waa in waxa uu qofkaan qofkaan ku jeclaaday alla dartiisa muxuu nabiga maaad ku jeclaaday saxaabi jaliila oo caalima oo xaafidu lqur'aana oo tabaw marka maxabada nabiga iyo dhex martay mu waa maxaba ku saabsan dhankaas mid dhalasho ma aha waa qurashi kan kana waa yemani kolka carabtu lama oday weye waa qaxfaani iyo cadnaan abtir markii la yihaah nebigu waa cadnaani mucaadna waa qaxfaani waa yeman iyo qurashtii meeshan degnayd oo kale abtirkooda markaa ma dhawo wax la gaari kara maaha alla dartii buu ku jeclaaday kolkaasuu ku yihi yaa mucaadi inii aniga la uxibuka waan ku jeclahay haddana jacaylkii in intifaac iyo faa'iido la kala gaaro wey waa ku jeclahay keliya waxay ku taal male markaasi uusiika waa ku dardaarmaya yaa mucaad dardaara baan ku siinahay sidaan kuu jeclahay daraaddeed wax adduuniya aakhiraba kugu anfaca baan ku dardaarmaya kolkaasuu diyaar gacantii baa la hayaa weli in la jecel yahaa loo sheegay oo waxaan la qaadi karin oo wax lagu qiimeeyey la arkin ee wax walba ka qiimi badan uusiika waa kuu dardaarmaya yaa mucaadu arag nabiga calayhi salaatu wasalaam in magicii mucaad uu ku dhandhanaansanayaan ku elegna laa tadacana mucaadow ha ka tegin fii duburi kulli salaa kulli salaa haddii la yihi suniya farqi mal salaad ba wax lagu sheegay adatulcumuumka arag fii duburi kulli salaa salaada tukata suniya faran dhammaanteed gadaasheed gudaheed waxaad ku tiraahdaa an taquul haka tegin inaad tidaahi nafyiga arag laa tadacana haka tegin fii jubuuri kulli salaa salaad la arka dhammaanteed gadaasheeda ha uga tegin an taquula inaad tidaahi allaahuma acinii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika sadar barkii wey yaraanteeda arag allaahuma acinii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika mar alle markaad tukatay sunniya farad allaahuma acini tartiibtaan hadda kitaabka shiikha uu soo arooriyey in loo qabsado wey assalaamu calaykum maxaa ku xiga astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah saddex goora maxaa ku xiga allaahuma anta asalaam wa minka asalaam tabaarakta yaa daljalaali waalikraam kadib maxaa ku xiga allaahuma acini calaa dikrika wa shukrika tartiibkan waa in la qaato allaahuma yaa allah eebba weynow ainii ii gargaar calaa dikrika ammaanta adigaan ku ammaanayo igu gargaar oo tawfiiq aad i waafajisid iyo sahlid aad ii sahalsid iyo hanuunin aad igu hanuunisid waxaa jira haddaanan eebow xaggaaga kaalmiyo gargaar ka helin fainahu laa xawla walaa quwata ilaa billah yaa tabarle oo awood leh oo itaan leh ma jirta w ikhlaaska iyo tawxiidka arag allaahuma ya allah eebbaweynow acinii ii gargaar calaa dikrika adiga eebbaa xusidaada korkeeda iigu gargaar wa shukrika mahadnaqidaada nicmadaadan arada ka badan in la jirin karin ee adiga maayo igu socoto adigana kaa socota nicmadaana mahadnaqeedi iigu gargaar oo haddii nicmooyinka eebba ka imaanaya joogtadaa ah eebbe looga mahadnaqo laga rumeeyo eebbe mayadaalla ayaa mudan laha wasadaqa allahu fii qowlihi maa yafcalu allaahu bicadaabikum in shakartum wa aamantum haddaad waxaa nicmo laydinka badiyey eebbe uga mahadnaqaysaan ood eebbe rumaynaysaan muxuu naartiina ku faraya laydin naari mayo ilaan waxaan ku cadaab mudanay waa imaan la-aan iyo abaalka dhicid rabbi ixsaankiisii laga abaal dhacay ilaa roobkii iyo raxmadiisii iyo caafimaadkiisii meelabaas iyo reero muskood la uskiyey oo roobkii eebba keenay la yihi xidigaha waa dadiri ceelka geeye iyo naqi xidig fulan watajcaluuna risqakum annakum tukadibuun oo haddaad kollay gaalnimadii abaartii eebba ku beenisaan waxbay ibaahaan lahay ma nicmaad ku oo ma caafimaadkii iyo cuntadii iyo calafkii iyo irka roobkuu ka keenay iyo cuntadii dhulka baad meel kale la adeen watajcaluuna risqakum anakum tukadibuun kolka shukrigu mid sahlan maaha ma yafcalu llaahu biadaabikum in shakartum wa aamantum ilaah baaba isku tilmaamoo yihi wakaana allahu shaakiran caliima وشكرك وحسن عبادتك عبادته الموقال يأرتفشها إيه وطامع ونحو الله والإخلاص يأبأ إيه للجهد يأتقان إيه سوقت فالمرتيينت يسهلك يأخلاف دافنت يأنيالآنت يأخلاف نمرة عبادة لك دورين وأنا العبادة كل سنتهي إخلاص يبلو برحة رأي saaxadnimo eebba loola jeedo itqaan iyo sugid sidii eebba u jideeyey rasuulkana ku baray filkitaab wa ugu sugnaatay inaad u guditid kolka war sahlan maaha eebbow ammaantaada iyo mahadnaqaada iyo cibaadadaada wanaajinteeda adiga igu tawsiya u gargaar aniga weyi taalmeli kolka markii daaqa bashari awoodda dadka uu leeyahay mid waxba lagu meelmarin karo maaha tanaa la oranay allahuma ya alla eebaweyno ahini ii gargaar calaa dikrika adiga eebba weynaa xuskaaga korkiisa oon ammaantaada sheegay iigu gargaar wa shukrika adiga eebba weynaa mahadnaqidaada korkeeda iigu gargaar waxusni cibaadatika adiga eebba weynaa caabudidaada caabudidaa wanaajinteeda alla iigu gargaar saddex saddexdii markaad ka gudubtay haddana can ilmugiirati bni shucba mugiira saxaabi jaliila koreertaafow haqafi wey can ilmugiira mugiira xaggii waxaa laga wariyey ibni shucbaa radia allaahu eebaweynaha raali noqdo canhu mugiira xaggii warkii laga wariyey waa kana ana anabiya subanaha sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo kaana nabiga wuxuu ahaa yaquulu mid yira dubuura kulli salaatin salaad la arka kulligeed gadaasheed maktuubatin la faradya xadiidkii hore waa ka duwanya kii hore dubuura kulli salaatin liha waxaanu ku sheegnay suniya farqi male amaa muddatan maktuubatin baa lagu xiray waa shantii waqtiga faralka iyo khudba jimcaadi iyo salaadihii waajibka ahaa muxuu nabigu oran jiray laa ilaaha ila allahu waxdah laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir allaahuma laa maanica limaa actayta walaa mucti limaa manacta walaa yanfac ida ljadi minka ljadu silsiladu astaqfirlah saddex jeeraynu ka bilownay allaahuma anta salaam waminka salaam tabaarakta watacaliita ya hada aljalaal walisaan baynu ku xijinay allahuma acinii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaayatika ayaynu ku xijinay maxaynu maraynaa haddana laa ilaaha ila allahu waxda laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir allahuma laa maanica limaa actayta walaa muci limaa manacta walaa yanfacu daljadi minka aljadi sidaana la oranayo marka muqiirabnu shucba wuxuu leeyahay nabiga wuxuu ahaan jiray yaquulu midya ma jirin kama tegi jirin dubura kulli sala salaad la arka kulligeed gabaasheeda salaadaasoo maktuubati la waajibiyey hadalkaanuusan ka tegi jirin laa ilaaha axad gar lagu caabuda ma jiro ila allah eebbaweyne maahaane waxdahu cibaadadana eebba keligii buu ku yahay oo cidla wadaagta male haddii cibaadada aan lagu koobi qinu male dhar waa lagu naar mudanaya wasadaqa allahu fii qowlihi inakum wamaa tacbuduuna min duuni illah xasabu jahanam antum lahaa waaliduun idinka iyo waxaad eebba ka soka caabudaan min duuni illah laba macan oo yaab ley min duuni illaahi leeda min duuni illaahi eebba waxaanan ahayn bimacnaa hayr oo kale wey diinna waa hooseyn macnihii labaadu wax eebba ka hooseeya laba gooraba haddaad kayr tiraa iyo haddaad tiraa wax eebba ka hooseeyo keliita makhluuq oo dhan baa gala cid ka bixi maxaa jira waxaan eebba ahayn waa hayrullah waxaan eebba ahaynba waa duun allah aifkan aalihatan duuna allaahi turiidiin oo waxaan cibaadada mudnayn waxay ku yaalan aan la arkin eebba ka hooseeya ee kayrkia ah miyaad caabudaysaan aifkan aalihatan duuna allah turiidiin oo haddaad tiraadaan waxaan eebaahayna inkiisa kamida wuxuu doonaaba ha noqde baan caabudaynaa famaa danukum birabbi alcaalamiin ilah maxaad ka filaysa aada xaqirteen oo dardarteen oo dafirteen oo darajadiisa aad addooma siiseen famaa danukum birabbi alcaalamiin maxaad eeba ka filaysaa markaad shirki samaysay odeeba ku qanciy weyday oo inkiisii garab dhigtay aiskan aalihatan duuna allahi turiiduun famaa danukum birabi alcaalamiin nabiyullahi ibraahimu imaamu ahli tawxiid sheerkoodii buu la hadlaayay haddaba cibaadadu waxay qiimi ku leedahay markii eebba lagu koobo facbud illaaha mukhlisa lahu diin fadcu llaaha mukhlisiina lahu diin alaa lilaahi diin lkhaalis cibaado eebba loo baractira in laa ilaaha axadgar lagu caabudaa ma jiro ila allah eba weyne ma ahaane waxdahu isagoo eebe cibaadada ku keliyaho laa shariika mid wax la wadaaga lahu lilaahi eeba uma ahaan laa fii asmaa'i walaa fii sifaati walaa fii afcaali walaa fii rububiyati walaa fii uluhiyati magacyaalkiisa male oo tilmaantiisa lala male oo wuxuu samaynayo lalamale oo rabbinimadii lalama le oo cibaadadii lalama le oo waxa loo leeyahay lama arko oo xukunka lala male walaa yushriku fii xukmihi axada ma ogola eebe hadduu ku abuurayey yaa ka qayb gala abuuridaada idna kama qayb gelin fakamaa khalaqaka waxda sida uu keligii ku abuuray facbudhu waxda keligii aad ma intuu ku abuuray keligii baad cibaadi in kale wax ka siinaysa yaa ayuha annaasu icbuduu rabbakum laa shariika mid wax la wadaaga lahu lilaahi eebba una sugnaanin wada xasri lahu eebba keligi ligayrihi axad kale warkiiba tuuro ayaa almulku boqornimada boqoraan eebbaahin ma jiraa ma jiro laa fi dunya walaa fi laakhira midna ma jiro kolkaa sheekeye riwaayadu adduunka inta la joogo iyadana waaba daba dhowdahay waxaa imanaysa dunidii eedaxa ku nooleeya un iliilkii intii la xaqo eeba inuu su-aal weydiiyo yihaa liman ilmulku lyoom yaa boqornimo maanta iskale kolkaa wax jawaaban la waayo fayujiibu binafsi uu isaga su-aashiisii ka jawaabo lilaahi alwaaxidi alqahaar liman ilmulku lyoom lilaahi alwaaxid alqahaar sheekadana waa dhamaanaysa filimkaana waa dabadhay adduunyada say u dhan tahay waa filim gaaban maal muu soconaya eber buu baxaya maxaa ka dambeeya kullu shayin haarikun ilaa wajha lahu lxukmu wailayhi turjacuun kullu man calayhaa faanin wayabqa wajhu rabbika duljawayra kullu nafsin zaa'iqat lmowt kolka markii waxaan la xaqo oo laga farxasho liman ilmulku lyawma yaa jawaabayo wax dhaqan ma jiraan lilaahi alwaaxid alqahaar idan ku talagalay hadeerba taa maskaxdiiyo maanka geli lahu eebba keligii ayaa almulku boqornimo idaylkeed leh walahu eebba kun keligii ayaa alxamdu mahad idaylkeed oyaa la mahadinayo inaan mahadintaan laysmahadinayo waxay ka dhalataa nicmada iyo gallada ee nicmo xaggay ka timaada meeshay nicmada ka timaado masdaru nicma allahu jala jalaaluh biqowlihi tacaala saa u daliila wamaa bikum min nicmatin fa min allah wax alla waxadaysataan ee barwaaqaa noocay u tahay teena xaggee down bay ka timid wamaa bikum min nicmatin fa min allah haddana kolkii xoogaa dhabyar idin soo gaaro xaggee ku carasaan uma idaa masakum muru fa ilayhi tajaruun goortaad dhig yar dareentaana allow allaad leeyihi madax hadday idin guddo uma idaa kashafa dura cankum markaad u cabataan oo dhibkuu idinka qaado soo yeeshaan idaa fariiqun minkum birabbikum yushrikuun idaa fariiqun minkum birabbihim yushrikuun goorta dhibkii la qaaday baa waxa la sheegaya waxaan waxba ahayn lahu eebekeligiiba almulku boqornimo leh walahu eebekeligiiba alxamdu mahad idaylkeed iskale wa huwa eeba keligii waa waxaan sheegaynoo dhan wax eeba lalagayagaama ah keligii baa iskale wahuwa eeba keligiiba qadiirun awooda calaa kulli shayin calaa kulli shayin wax la arkay kulligii dushii eebun baa awooda oo wax wax walba maquunin kara oo uunka ilaylkii aqoon iyo awood ku koobay oon eebba ahin ma jiro liqowlihi tacaala bay daliil litaclamuu ana allaha calaa kuli shayin qadiir waana allaha qad xata bikuli shayin cilmaa diin ideenkii awoodiyo aqoon buu ku koobay waxsa kula shayin cadada wax walbaba tirakoob gaaban buu dul saaray wahuwa eeba calaa kuli shay wax la arkay kulligii korkii qadiirna wada allaahuma yaa allah eebba weynow laa wax diidi karaayu ma jiro limaa adayta adigeeda waxaad bixisay caafimaad aaniyawi cilmi caqli ciifi cibaado la sameeyo waxaad adigeeda bixisay eed addoommahaaga siisay yaa qaadi karaayo abada laa mucaqiba lixukmihi walaa raada liqadaa'ihi wahuwa sarcu xisaab garuu naqay dadaka male wuxuu dhiibay axad reegi karaa male allaahumma ya allah u dhoweynow laa maanica ah. fii qowlihi yaa ayuha annaas antum alfuqaraau ila allah wallaahu walganiy xamiid ama dadaal ama dadnimo lahow eebbabaad u minjamiiqan tahay waadna u baahan tahay fii kulli laxda waxiid daqiiqaad ka maarantaana male walaa yanfacu waxma taro daljaddi hobannimada ladnaanta dadaalka intuuba jad waa ku fasiri karta daljadi ladnaanta hodannimada dadaalka qofka u saaxiiba ninka adiga xaggaaga aljadi dagaalkiisa hodannimadiisa midna xaggaaga kama anfacdo waa kuusii baahan yahay sidaana la orana kolka ducadan gaaban ee waxyiga ee nabiga ka sugnaatay waa in ducadan la aqriyo ducada qiimigeeda arka markaad dhodhamisid waad garanaysa iyo waxaan laynoo dirin oon adiga maalin sugi jirnay dhadhan iyo nuxru aan midna lahayn waxaan yaa haayatu tawxiid wey nebi maxamed baa ku baray calayhi salaatu wasalaam ilaahna kitaabkiisa kariimka ah wuxuu ku yihi wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu qaata waxaa nabigeyna kamaa qaala caza min qaa'il waatabicuuhu maxamed raac lacalakum tahtaduun inaad hanuuntaan baad xaqiiqo ku tihiin goortaad raacdaan watabicuuhu lacalakum taataduun waxaa la ammaanay aladiina yatabicuuna arasuula anabiya alumiy dadka raacay ayaa la ammaanay markaasuu isagana xaqiiqadaas noo sheega u calayhi salaatu wasalaam kullu ummatii yadkhuluuna aljanata ilaa man abaa ummadaydu say u dhan tahay jannay galaysa qofkii diidaana la qasbi maayo asxaabta iyo abday waman yaba yaa rasuulallah cidda janno diidaysa man ataacani qofka warkayga yeela dakhala aljanna waman casaani qofka igu gacansayna faqad aba jannuu diiday cisyaankii markaa rabbi iyo rasuul caasiye naar gelid wey kamaa qaala caza min qaa'il waman yacsi illaaha wa rasuulahu wayatacadda xuduudahu yudkilhu naaran khaalidan fiiha walaw cadaaba muhiim fii suurati nisa afar can abi umaama abi umaama xaggii waxaa laga wariyey ana nabiya subanaha sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelyo allaha ku badiye qaala inuu yihi man qara'a aayata alkursi aayatulkursi qofka akriya dubuura kulli salaatin salaada arka kulligeed gadaasheeda lam yamnachu kama reeba min dukhuuli iljanna janna inuu galo ilaa yamuuta inta uu noolya ay nafta ku jirta buu janno ka maqan yahay qofka hadduu kala qaado jannuu ku dhacayo waa ruuxma waa ruuxa mar la arkoos tukadaaba ayatulkursi akriyo shiikhuu wuxuu yihi xadiidku waa daciif xadiid laakiin maxaa kabahaya laba shay baa xadiidka kabaysa awaalan wadooyin aada u badan buu ku yimid haddii rag badan nabiga xadiidka ka wariyo wadooyin badan uu ku yimidna wadooyinkaa badan ee uu ku yimid baa iskaalmaynayo istaageeraya haddii w haaniyan culamada waxay qabaan xadiidku haddii uu daciif yahay laakiin uu fadaail acmaal ku tuso inuu camal falo limaada waxaa weeye waxa khayrka ah falidiisa guud ahaan baaba laysu faray kolka xadiidku daciifa noqday muxuu kuu sheegay khayr samee buu ku yihi ilaahna muxuu yihi yaa ayuha aladiina aamanuu irkacuu wasjuduu wacbuduu rabbakum maxaa ka dambeeya wafcalu lkhayra marka guud ahaan baaba khayrkii faridiisii laysu faray bal wafcalu lkhayra waa la dhaafay khayrka fala u tartamaa laynagu yihi fastabiqu lkhayraat fastabiqu lkhayraat u kala dheereeyo yaa wanaagga lagaa badini idan aayatulkursi akrinteeda ayaduna waa afdalu aayatin fii kitaabillah qur-aanka aayadihiisa calaa maa fiihi min alkhilaaf lix kun iyo laba boqol baa laisku waafaqsanya lix kun iyo laba boqol oo aayad inuu qur-aanka dhan yahay laakiin inta dheer soddonna waa u yartahay afartanna waa badanta lix kun iyo laba boqol waxaa la jira in ay u yartahay afartanna badanta khilaafka meeshuu meelan aayad ahayn waa nin aayad leeyahay nina waa aayad nina ma aha idan aayaddaa qofkii ma aha yiri waayo tiradii baa gaabatay qofkii yiri waa aayadna tiradii baa badatay waxaa laisku diiyaha qur-aanka ma waa aayad reebta halkaana lagu reebo maya yaa lagu reebi wahaakada idan intaas aayada qur-aanka uu ka koobmatan ugu fadli badan waa tana wa afdalu suurati fii kitaabillah haddii boqol iyo toban iyo afar aayaed afar suuradood qur-aanku hadduu yahay faatixada ugu fadhi badan idan aayatulkursi waa aayadda ugu fadhi badan qur-aanka waxaa la wariyey nabiga calayhi salaatu wasalaam abuu hureyra shaydaan baa marka hore u sheegay markii dambe nabiga ayide aqalkii lagu akriyo shaydaan ma soo galo aayatulkursi aqalkii lagu akriyo aayatulkursiga shaydaan ma soo galo idan aayadda qiimigeeda iyo akrintooda oo loo baahan yahay xadiidka hadduu daciif noqday kolay ku tahay camal iyo khayr buu ku tusay in lagu camal falow man qaraa qofka akriya aayat alkursi macruuf wey aayadda aayatalkursi layihaah allaahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum laa taakhuduhu sanatu walaa nawm lahu maa fi samaawaati wamaa fi lardi man da ladii yashfacu cindahu ilaa biidnih yaclamu maa bayna aydiihim wamaa khalfahum walaa yuxiituuna bishayin min cilmih ilaa bimaa sha wasica kursiyuhu samaawaati waalarda walaa ya-udu wahuwa alcaliyu alcadiim waata aayatulkursi qofka akriya dubura kulli salaa salaada arka kulligeed gadaasheeda lam yamnachu qofkaa kama reebo min dukhuuli iljanna janno gelitaankeeda ilaa an yamuuta inuu dhinto maahaane wax kalow shan can abii hurayra cabdiraxmaan sakar xaggii waxaa laga wariyey ana anabiya subanaha sala allahu calayhi wasalama eeba korkiisa naxariis iyo nabadgelyaha ku badiya qaal inuu yiri man sabaxa allah qofkii eebba u subxaanalaysto subxaana allah subxaana allah subxaana allah yira kula salaatin salaad la arke kulligeed halaahan wa halaathiin saddex iyo soddon goor oo xamid soo dhoweyna mahdiya salaada arka gadaasheediiu halaathan wa halaatiin saddex iyo soddon goor alxamdulilah alxamdulilah alxamdulilaahiya akabar allah soo dhoweynaya allahu akbar allahu akbar halaathan wa halaatiin saddex iyo soddon goor fatilka waa saddex meeladay meeshiiba saddex iyo soddon tahay fatilka intaasna tiscatun wa tiscuun sagaal iyo sagaashan boqolkiibaa in la buuxiyo loo baahanye waqaala ka gadaal yida tamaamalniha boqolkii dhammaystirideed darteed u yida laa ilaaha ila allah horaynuu soo marnay waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir boqolkii ku dhammaystira gufirat waxaa loo dhaafo khataayaahu gafafyaalkiisa wain kaanat haba ahaata gafafyaalkii tira badni waxa ay ka qabto midla jabadilbaxsi badda abuurkeeda mid lamid abuurka badda waa taqaan biyaheedu wax joogsanaya ma adiga maalin bay boodayeen iska daba boodayeen irkii baa kacaya abuur buu reebaya kolka bad abuur lagamaba waayaba haddana kulama ay dabayshu ku badan tahay irkeedii iyo abuurkeedii iyo qabtigteedii baa sii badanaysa idan dembigiisu haddii badda abuurkeeda joogtada uu la egyahay intaasaa lagu dhaafayaa kolka tasbiixdan iyo taxmiiddan iyo takbiirtan salaada ka gadaa la oranayo dhowr siyaaraa loo oran karayo inaad mid yaarkaba gaarkeeda u keliyeeso subxaan allah subxaan allah subxaan allah aad saddex iyo soddonkii tiraahid kow haddana alxamdulilaahi saddex iyo soddon goor aad tiraahid laba allahu akbarna aada gaaru tiraahid saddex iyo soddonkeedii goor waasi waxaa ka qiimi badan inaad tiraa subxaana allah walxamdu lilah wallaahu akbar subxaana allah walxamdu lilah wallaahu akbar subxaana allah walxamdu lilah wallaahu akbar oogaad ku dartay saddexdiistan ka baad oranaysa ilaa saddexdii waa kuugu jira taasaad ka qiimi badan laakiin cibaadada markaad leedahay waxaa loo daleeyahay dhaqdhaqaaqa carabku labada baan ku wareegeysanaya mahe cibaadadu yaa bay leedahay allaad hufaysa markaa subxaan allahi leedahay waa ibaaro yaab oo wax aan eedda ahayn oo gaya oo la oran karaa ma jiro subxaana almelig subxaana nebi subxaana rasuul ma dhihi kar abad ilaah keligii un baa subxaana iska leh alxamdu lilaahi waa sidoo kale alla keligii baa leh allaahu akbar wax walba allah keli waa keligii idan waxaan taqdiiska ah eed eebba ku hufayso ee wax ka qiimi badan la arag adigoo niyo leh oo qalban waqaalaban khushuucaya oo niyadaad usan tahay oo eebbaweyneyn ula dan leh ayaad cibaaraadka oranaysaa xaqna waad sugaysaa waxaan la garanayn in intaad carabka dhaqdhaqaajisay waxaan la garanaynin subto farahana asaas tiraahid tiru ka wada intaasaa tira kadib markuu laba goor saas yiraha wuxuu leeyahy waa dhameeyinto dhan maga sidatan uu nabiga kugu laqinay man qofka sabaxalla eebbaweyne u tasbiixsado u subxaanalaysa kulla salaatin salaada arkaad kulligeed salaatan wa salaatin saddex iyo soddon goob oga xamiidallah eebba mahdiya talaatan wa salaatin saddex iyo soddon goob o kabarallah eebba weyneya allahu akbar yiha talaatan wa salaatin saddex iyo soddon good fatilka taasu tiscatu wa tisciin sagaal iyo sagaashan wey oo waqaalo yila tamaam almia boqolkii dhammaystirideeda laa ilaaha garimid lagu caabudaa ma jiri ilallaahu eebba weyne maahaane waxdahu isagoo eebba keligiya laa shariika mid wax la wadaaga lahu lilah eebba ma jiro lahu eebba keligii waa almulku boqornimo leh walahu eebba keligii waa alxamdu maxad wahuwa eebba calaa kulli shay wax la arka dhammaantii korkii qadiirin awooda ufirad waa la dhaafaya khataayaahu gafafyaalkiisa wain kaanad haba ahaata gafafyaalka midla jabadi ilbaxri badda abuurkeeda mid lamida can sacdi bni abii waqaasin min alcasharati almubashariina lahum biljana tobankii buu kamid yahay subanaha abtidii wey ragii asxaabtaha nabiga hooyadii sacad baa ugu dhowa sacdun khaali buu oran jiray abtigay uga ekan falyarani axadukum khaalahu bal afi sacad lamida qofkii heli karow waa kani dhe ah. marka kaftamaya nabi aftigii ammaanana waa ammaanayo marka waxa nabiga la leelamayo male waa laisaga husa haadaa sacd bin khaalid sacad waa kan falyarunii axadukum khaalahu waa kuma ninka aftigii ii sheegaayo aniga aftiga idin tusay waa sacadkane yaa aftigiis ii sheegaaya saad ibn abi waqaas awalu man ramaa fii sabiiliillah jihaad qof gacan qaad ugu horeeyey gaaladu gacan sarrayso aan jihaadba laysku waajibinin yuqolo gaalo ah oo aflagaa doonaysa aliya rasuulka faysaa u yimi miriqun baa lagu yiri xagga iyo xagguu daymooday daangeel buu helay qabsha waxooga fiican male xorka intuu daankii qabtay yuu gaal madaxa kala jiri wuxuu caan ku ahaa markuu sacad wax wax lama gafi jirin wuusa dhaafin jirin arag baydari gana ah oo xoog badan wey markaasaa la odhan jiray sacad neefku dhaafinayaa gaalada cindada ha laga xiro meeshaan ha laga qabanayo xooggiisi baa lagu suqaaminayo alaashaasuusan leefka u dhaafinin isha markay dhiishay dagaalkii uxud muslimiintii waxaana dhinteen toddobaatan nin baa la dilay waxna la dhaawacay waxaana intay ilduufeen shaydaan minjixaabiyey madiine laysku subay dad yar oo boqol iyo kontona oy nabigii sacad ku jiraan baa soo haray buur baa dabada la gasaday nabiga wuxuu yihi maanta aniyo sacadu mayna taagan tahay leebtuu ka urursaday nabigaa leebtiisa ku qabsaday sacad buu irmi sacad idaaka abi wa ummi ana leebtaan kuu dhiibaya adna waad ganaysaa raggii kale banaanka jooga irmi sacad fidaaka abi wa umi ninuu nabiga cibaaradaa u yihi oon sacadhayn ma jiro sacd bna abi waqaas nabigu cod si u lahaa sacad ya rasuul allah wuxuu udcu laaha lian akuuna mustajaaba dacwa ilaah tugmada inuu iga aqbalo iigu ducee markaasaa nabiga yihi aib madcamaka takun mustajaaba dacwa ilaah waa ka aqbalayaa wuu la teli wuuna ugu duceeyey idan wuxuu ahaa mustajaabu dacwa xabkuyo adiga sacad hadduu ku yihaa meeshaa dhaafi mayso haddii sacad kuu duceeyana barwaaqo iyo bashbash baad ku dhacaysa idan sacad mi marka raggaasaa barasho ku fiican inaynu baranno wax daran baynu baranay wuxuu yahay la garanay can sacdi bni abi waqaasin waxaa laga wariyey ana rasuula allah eebaweyne rasuulka sal allahu calayhi wasalam in kaana rasuulku waa yatacaawaj mid eba magan gala dubura kulli salaatin salaad la arka kulligeed gadaashe bihaadihi tan alkalimaat ee ereyada ayuu nabiga eebba ku magangeli jiray ereyadii maqal allaahuma inii acuudu bika min albukli waacuudu bika min aljubni waacuudu bika min an urada ilaa ardari lcumuri waacuudu bika min fitnati dunya waacuudu bika min cadaabi alqabri wakaana sacdun radia allahu canhu yucallimuhuna wlaadah sidaanuu wariyey sacdi hadduu wariyeyna isna ilmihiisuu beri jiray reer sacad ushaa laga wadahayey hala bara caruuraha ducada yaabay leedahay magangal eebbawey allaahuma yaa alla eebbaweynow inii aniga acuudu magangalay nabigii wey bika adiga eebbaweynaa waxaan kaa maangalay min albukli gacan adeyg bukliga waxa wey inaad wax kugu waajibay bixin weyda wey innagu waxaynu bakiil ka dhahnaa qofaynu ka gardarana oo xoogaa iska laajecelo iska laxajeclaysto wixiisii sahal looga waayo waa bakiil baan leenahay bukliga xaggiisu waxa wey sakadiibuu bixin waay martidiibuu soori waay daynkiibuu iska dhiibi waay ilmihiibuu biilka siin waay qaraabadiibuu xariirin waay markaa bakiil ahlu naar w waman yabkal fa inamaa yabkhalu can nafsi isagii bay ka go-an tahay bukliga waxaa kooba tilmaan yar qabso waa qofkii waajib diida waajib maali ah oo lagu leeyahay qofka bixin waayo waa bakiil la odhanay kolka bukliga foolxumadiisa dee buu nabiga ka magangalay calayhi salaatu wasalaam isagoo bee qaybinaya nabiga oo hanti gacanta ku hayo muslinka u hadaayo ayaa labaynoo xoog xoog badan nabiga u timin markaasay waxaan wax naga saan u fiiriye nebiga minqar ilaa fadami xooggoodiiyo quwadoodu ka yaab markaasuu yihi haddaad igu kaliftaan weydinsiinaya wala xaqan lakumaa fiiha maxaa jira deeqda dad baa eebba u qariray inama sadaqaatu lilfuqaraa waalmasaakiin waalcamiin ilaa akhiri kolkaasuu nabiga yihi qeyb kuma le likhaniyin walaa liqawiyin waxaan aan qaybinayo in xoog badan oo dhagaxa jebin karayo iyo maalqabeen isbadaxa qurme qeyb kuma haddaad laakiin qoorta ii gashaan ii kor dhaqaaqi weydaan waydin siinayo oo yaa rasuulallah haddayan xaqba ulayn maxaad u siinaysa yuriiduuna an yubakhiluunii inay bakhiiliga dhigaan bay doonaan walastu bibakhilin anigana laygu tilmaamayo bakhilnimo nebigu see loogu tilmaamaa alluuba ka magan galay allaahumma yaa allah eebba weyno innii aniga acuudu magan galay bika adiga min albukli quducnimaankaa magan galay waa acuudu mar laba ayaan eebba weyno magan galay bika adiga min aljubni fulanimo kolkaa jubnigu inaga saynuu naqaaniyo xaqiiqadiisaas buu kala fogyi qofka iska naf jeclay maanahna waa furi laakiin fulaha kan wuu nebiga eebbe ka magangelayaa waxa wey xaqi inaad dhihi weydo wey waana cafulnimo ugu dambeeyo kelimad baatilkii baad arkaysaa waa baatil ma dhihi kartid xaqii baad dayacan ma sheegi kartid allow adaan kaa maangalay inaan wax waajiba ka baqo oon xaqa sheegi waayo oon idhahdo waxaan haddaad tidhahdo waxba ka halaabay waa waswasadii shaydaanka wey waxaan halaabaya way halaabayaan adigoo waxa ka wanaagsan sameeyin iyo adoon samaynin wixii hallaabayo waa hallaabayaan wixii hagaagayaana waa hagaagayaan waajibkaaga gudo waxba u baaqan maayaan adiga wanaagaaga iyo xumaantaada wax ku xiran male laakiin lafaaga hadday yacin waacuudu waxaan maan galay bika adiga weynaa min aljubni fulanimo war saddexaad waacuudu bika eebba waadaan ku magan galay min an uradda in la ii naqo ilaa ardali ilcumur da ugu xumaan badan qofka hadduu boqol iyo labaatan gaaro isku dardarmo dadnimadiisii dhammaato waraabuu ekaado intuu madoobaado hadduu dheeraa gaabnaado hadduu toosnaa qallocdo marmarooro markaa kaadidii iyo wixii iska duwi waayo ardali cumur baa la yihi ilaa waxaana gaarsiinin taasna adaankaa maangalay waa cuudi waxaan magan galay bika adigee min an uradda in la inago ilaa arsali ilcumur yaa midda ugu liidata xagga marafraad wa acuudu waxaan magan galay bika adiga eebbaweynaa min fitnati dunya baladan adduunyada joogta iimaanka akhlaaqdii insaaniyaddii wixii oo dhan ayaa la baloobay kolka in wanaagiyo xaqa laga baloobo oy adduunya ku duubsato wa waxaan magan galay bika adiga eebbaweynaa min fitnati dunya adduunyada ku baloobideeda allow adduunyada gudaheeda hanagu balay xaqa anu ka leexan shirkiga kufriya dalaal dhac iyo biiliqsiyo shaqajaan alla waxun anan samaynin wa acuudu waxaan magangalay bika adiga eebbaweynaa min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisana eebbawaadaankaa magan galay sidaanuu dhihi jiray sacdi nabigu ka wariyey ilmihiisuu bari jiray wa kaana sacdun sacd wuxuu ahaan jiray radia allaahu canhu eebbe raalli ha ka noqde yucallimuhunna magangalkan eebbe mid bara awlaadahu ilmihiisa meeshaa waxaa ku dhammaaday sunnadii waxaa markaa inoo bilowday makruuhaadka salaada makruuhaad badan bay leedahay jim makruuhaatu waa waxyaalaha la kahdo ee salaada dhiga ajrigeeda dhaawac maxaa ka mida ah kow aliltifaatu iltifaatu milcsi birasi madaxa kolna xaggan la dayo adoo salaadii ku jira korna xagga la dayo korna kor la dayo korna hoos la dayo karaahadii koobaad aliltifaatu bilirsi biraasi madaxa ama madaxii lama dhaqaajinin bilbasari aragga isuu wareejinayo marna saasuu leeyahay marna saasuu leeyahay indhaha in la toosiya al rabaa laguna toosiyo meeshaad wejiga dhigaysa sujuudda allahu akbar markaad tidhi ilaa markaad ka baxday sidii leebkii ishaada waxaad ku qotamaysaa meeshaad ku sujuudayso laakiinse inaad warwareejiso iyaduna karaahooyinka salaada dhibay ka mid tahay aliltifaatu milesi birasi madaxa aw bilbasari aragga daliilkeedii dhegi liqowlihi suban hadalkiisiibaa u daliila sala allahu calayhi wasalama wuu nabiga yihi huwa ikhtilaasun dafid wey yakhtalisuhu u dafay ashaydaanu shaydaan baa dafay min salaati alcabdi addoonka salaadiisa iftifaaqkan la gaar daymoonayo waa ajir dafid uu shaydaanka addoonka ajrigiisii dafa siaad u garataan u idin taabsiinayo waxaa weeye marka hore adigooba toosan oo salaadii ku jiro qibladii ku aadan buu horta qalbigii iyo maskaxdii imaanka kaa galayaa shaydaanka kolkaasuu kuu sheekaynayo marka haddaad dareento uu ku soo galay wada cuudu billaahi tiraayo cararigi adna salaadaadi baad wadataa waad garan weyday kolka baashaalkii sheekadiibuu kuu booday kuu waday sandareeradii adigiina waad qaadatay waad is-ilowday kolkaa muuqaalkaaga maahane maskaxdiiyo maankii isagiiba haya soo maa subuxuu heerkaa ku gaarsiiyo yuu kaa tagaayaa meesha aad dayday wax kale ma u dayaysidii wuxuu kuugu sheekeeyey meesha maxaa kaca xagga maxaa ka yaal kolkaasaa sidaa tiri adigana idan meeshaasuu maray salaadaad ajrigeedii buuna wata adigana marka adoo miskiina oo salaadaad ajriayan lahayn baa daymoonaysa weligaa dhurwaa neef makaalati markii hore intaad taqaantay ka rida ma tiri kolkaad cabaarta ilata ilac tiri ood la tegey waa sii daymoonaysa adigii waa daasay neefkii waa isla tageen daymadaasoo kale daymo saxariir wey daymo dulli wey gun baad noqotay neefkii waa lagaala tegey kolka adigoo daalay neefkiina waraabo kaala tegey baa intaad sidaas u daymootay laga yaabo in firtooyinku gaareen oo intaad qarbas qarbas lahayd dhagaxiyo geeda ku falfaliireen adoo daalay neefkiina lagaa dhacay dugaa kaa tabaroonaaday yaa daymo qaab daran saa tidhaa tani tii oo kale wey tani tii oo kale wey siduu kuugu sheekaynayey adoon salaadiiba la soconin oo kolkuun imaamka iyo jamaacada ay allah akbar yidhahdaan baad iska raacaysay isagaad ku xirnay sheekuu ku hayay waxaagii markuu duubtay meeshaasu ka baxay meeshii baa sii beeyey ikhtilaafka waa kan ajrigiibuu kaa dafay adna waa daba kacday markii nabiga la yihi muxuu dadka u gaardaymoodaa ibliis baa ajirkii salaada ka urursaday oo kala cararay meeshuu la maray ayay siiriyaan wax dhacan wey fara madow wey huwa ikhtilaasun ajri dafid wey yakhtalisu shaydaan uu shaydaanku dafay min salaati alcabdi addoonka salaadiisii uu ka dafay laba rafcu lbasar isha laalideedin wey ila samaa cirka loo laalo cir maxaa kaa jirta saladaabad ku jirta iyadana kale hadii labaadu liqowli hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi maa baalu aqwaamin dad maxaa ugu wacan yarfacuuna absaarahum indhayaalkooda kor yeela ila samaa cirka fii salaatihim hadday tukanayaan war maxaa cirka idinka jira oo ka fiirinaysaan layantahiyanna way hari doon layantahunna way ka hari doonaan can daalika cirfiirinta aw hadayan ka harin latukhdafanna waxaa la dafi doonaa absaaruhum indhaha iyo aragga baa la madoobeyn doonaa saddex waxa wey karahada saddexaad atakhasuru keliya qabsi wey kaalada taqa annagoo keliya qabsi aqoonin talyaanigii baana baray labada gacmood baa labada keliyood ugu qabsanaya ama saa loo qabsado kolkaa tacajub iyo kibir bay ku tusinaysa marka adoo tukanaya markaad meesha gacanta ku qabato foolxumakaban xagee ku arag karaahow atakasuru keliya qabsi wahuwa culyadi gacantii dejinteeda cala alkhaasirati keliya korkeedii lagu dejiyo daliilkeedii liqowli abi hurayra ayaa u daliila radia allaahu canhu ilaa raallia ka noqdee uu abuu hurayre yihi naha nabi nabigii reebiyey sala allahu calayhi wasalama an yusalliya arajulu mani inuu tukado mukhtasiran isagoo keliya haysto afar waxaa wey an yakufa almusalli ka tukanaya inuu celceliyo mastarsal wixii dirma min shacrihi tintiisa aw kummihi abuurkiisa aw thawbihi maradiisa wadaa tima dheer dheer leedahay inaad cimaamada ulmashquul ku noqoto ood muujiso kolba daf ka qabato ama timaha ceeliisa maya faraa ka qab iyagu lay caabudayaan intaadan salaada gelin waxaad hagaagsanaysaa hagaagso markaad gasho kadibse is-uruurinta waa dhamaad ayakufa ka tukanaya inuu reebreebo masafala wixii daysma min shacrihi tintiisa kamida aw kummihi adoorka fiidiisa aw sawbihi ama maradii liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi umirtu waxaa lay faray an asjuda inaan sujuudo calaa sabcati acduumin lafayaal toddobaha korkood labada lugo labada low labada gacmood iyo wejiga toddobada wey walaa akufu reebi maayo hawban maro walaa shacrantin lix waxaa wey tashbiikul asaabici faraha isku kataaridooda iyadoo salaadii lagu jiro farii la isdhexgeliyo oo sidaa la yihaa wax ah banaan maaha aw farqacatuha ta ta da barra barra waxaa la bartay wy oo wakti badan lagu soo qaatay wy mararka qaarkood madaxaa lagu jidbaaya bagaga mid lagu kaabsooy maayo qaar baa waxay barteen inay xidin la arkaba kac ka siiya ka ka ka ka ka ka edel darro wey wax banaana maaha wacalaama tadullu cala alcajdi haddana fii salaati lama ogola tasbiikula saabici fariis dhexgelintooda aw farqacatuha jindhintooda bimaa baw daliila kuu yeela way anahu nabiga sala allahu calayhi wasalama raa wuxuu arkay rajula nin qad shabaka isdhexgeliyey asaabicahu farihiisa fi salaati salaad gudaheeda fafaraja markaasuu kala furay bayna asaabicihi faruhu isku qataaray buu kala bilqiyey nabiga waqaal wuxuuna ku yihi ninkii nabiga laa tufarqic ha jindhinin asaabicaka farahaaga maanta adiga oo fi salaa salaad gudaheed ku jira toddoba waxaa wey masul xasaan qaruurixii la taasaabto ama meesha aada ku sujuudaysay sidaa looga qaado ama wejiga hadduu kaa qabsaday mar wax ka badan sidaa la yida masul xasaan masxul xasaan qaruurixa tirtiridi aksara in ka badan min maratin kol min mawdici sujuud meesha lagu sujuudayo mar wax ka badan maruu gacanta mari liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama u idaa qaama axadukum qofkiin hadduu istaago ila salaati isu taago falaa yamsax ilxasa yuusan qaruurax tirtirin fa ina raxma naxariistii eebbaa tuwaajihu qofka hortiisa ka imanaysa yuusan tirtirin wa qawli oo meesha wejigaaga ku toosanba naxariistii eebbaa kuuta sibaad ka qaadaysa nebiga qowlkiisiina waa u daliil kuu yidhi in kunta haddaad tahay faacilan nin samaynayo meeshuu wejiga dhigayay tirtiraya fa maratun waaxida mar un keliya ta ahaato mar labaad ha ku naqin sideed waxa wey alcabasu cayaar wa kullu maa kii dhammaanti yushil qofka ka hawliya ani salaati tukashada xaggeeda wayudhib baabi'iya khushuucaha salaada khushuuceeda kalcabasi cayaari billixiya darkii la farafareeyo aw siyaa maryihii gallushadii la salaaxo aw inadari fiiro ilaa zukrufati lbasri gobasha xarafteeda la fiiriyo aw iljidraan darbiga waxaa ku yaal wanaxwi daalika intoo dhan biqowlihi baa daliila sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi askinuu xasila fi salaa salaada gudaheeda ku xasila sagaal waxaa wey alqiraa'atu akrin fi rukuuc aw sujuudi wax lagu akriyo karaaha wey liqowlihi baa daliila sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi nuhiitu waa layga reebay an aqra'a alqur'aan inaan ku akriyo saakican anoo rukuucsan aw saajidan anoo sujuudsan toban waxaa wey mudaafacatu lakhbasaan in la tukado adoo kaadi iyo saxaro ay ku rixiriixayaan oo celcelinaya waxa salaad maaha intaad xagga tagto waxaan ka soo faraxalatid istifraaq markaad samaysid waxaan soo sayrtid kadib salaadow imu mudaafacatu lakhbasay labadii xumay celcelintooda oo lagu tukada albowlu aw ilqaa'id baa labadii lagu fasiray wallaahu aclam